alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamed wcla aali muxamed wslama tasliima kaiira baabka saddex boqol iyo sideed iyo toban baabu karaahiyat alxalifi fi lbayci wain kaana saadiqa dhaartu inay karaahiyo tahay buu u baab yahay fi lbayci iibka gudihiisa lagu dhaarto wa in kaana saadiqa haba ahaado mid run sheegaye yacni marka wax la iibinayo waa inaan la dhaaran dhaarta in layska ilaaliyaa run iyo been midnaba inaan lagu dhaaran weeye xadiidka kuniyo toddoba boqol iyo sagaaliyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo toddoba boqol iyo afar iyo konton can abi hurayrata radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul abu hurayra waxa uu yidhi waxaan maqlay rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaaluu odhanaayo alxalifu manfaqatun lisilcati mamxaqatun lilkasbi muttafaqun calayh munafiqatun iyo eh, manfaqatun labadaba loo dabdiyaa yacni dabdiga ugu badani waa kan markaa inoo qoran manfaqatun lisilca manfaqada waxaa laga keenay min annafaaq nafaaqa waxaa la yidhaahdaa huwa arawaaj waa badeecaddu inay dalab yeelato socoto wa diddu alkasaad nafaaq iyo rawaaj waa isku macni kasaadna waa liddigeeda kasaadna waa ku liddi marka manfaqatun lisilca waa mawdic markaa ay dalab ku yeelato alaabtiyo badeecadda la iibinayaa waa mid dalab u yeelaysa marka loofilaan waxay u tahay haddii lagu dhaarto in marka laga iibsanayo ay soconayso waa wax markaa badeecaddii socodsiinaysa oo qofku markuu yidhahdo wallaahi waxba iguma jiraan ya dee qofkii waa naxayaayo wixii markaa uu yidhi buu markaa ka siisanaya ya ama uu yidhaha wallahi waxa igu jira waa intaasun ama wallaahi waaba xaraashaya ba iguma jirto ya dee qofku wax iga sii rid ma odhan karo qof le khasaaraan ku jiraayo dee waxa weeyaan khasaaraan markaa ku jiraa amaba le markaysaga markaa waxaan ku iibinayaa raasamaalkii amaba le muqdir yaroo aan naf lahayn baan markaysa markaa ii saaran bes dee xaaladda noocaasa wuxuu noqonayaa qofkii inaanu markaa sii baayici karin inuu ka iibsadana waa u badan tahay waana dhici kartaa inuu iskaga tago marka waa sabab waxay u tahay badeecaddii inay socoto ayay sabab u tahay marka waa mawdic badeecaddii ay ku soconayso loo filaan ay u tahay in markaa ay socoto dalab yeelato laga iibsado mamxaqatun lilkasbi kasabkiina waxa weeye waa mid markaa baabi'inaysa weeyo baraka tiraysa barakadii kasabka inay baabi'isana waxay u tahay sabab oo loo filaan bay u tahay loo filaan ayay u tahay oo daahiran ha socodsiisee oo ha sababtaba in laga iibsadee laakiin xoolahaasi waxay noqonayaan qaar barakadii ka dhiman tahay oo hosta ka cunan ah saasay noqonayaan markaa baraka badan yeelan maayaan muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay munafiqatun lisilca mumxiqatun lilbaraka marka loo dabdiyana waaba waadix waxay noqonaysaa badeecadii waa mid socodsiinaysa weeye munafiqatun ama munfiqatun munafiqatun lisilca waa mid badeecaddii socodsiinaysa mumxiqatun lilkasbi kasabkiina waa mid baabi'inaysa yacnii barakadiisii bay baabi'inaysaa baa looga jeedaa daahiran waa socodsiinaysaa laakiin hoosta waa baraka la'yahay oo dhaartu barakadii bay tegsiinaysaa marka iibka waa inaan laguba dhaaranba beenyada daaba laakiin run xataa waa inaan lagu dhaaran dhaar la'aan hadduu kaaga iibsanayo ka iibi laakiin haba dhaaranba haba dhaaranba intaasaan siinaya bes haakada laakiin walle inaad ku marto iyo wax la mida taa iska jira waayo barakadii kasabka ayay tagsiinaysaa dhaartu xadiiska kuniyo toddoba boqol iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo toddoba boqol iyo shan iyo konton wa can abi qataadata radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama yaquul abi qataada waxa uu yidhi waxaan maqlay rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaalu odhanayo iyaakum wa kasrata alxalif iyaakum waxaan idinka digayaa wa kasrata alxalif dhaarta faraha badan le baan idinka digayaa yacnii ixdaruu kasrata alxalif bay ka dhigan tahay ka digtoonaada dhaar fara badan ka digtoonaada fil bayci iibka gudihiisa dhaar fara badan inaa ku dhaarataan baan idinka digayaa fa innahu yunafiqu suma yamxaq fa innahu dhaartaasi yunafiqu dalab buu u yeelayaa badeecaddo waa socodsiinayaa summa yamxaqu intaa dabadeedna waa baraka tirayaa oo barakadiisii buu baabi'inayaa rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiidkanna waxaa laga qaadanayaa iibka in la layska ilaaliyo dhaaraha laga digtoonaado macnihii xadiidka hore sheegay buu kanna tilmaamayaa waa inuu marka waxa weeye badeecadda daahiran ha socodsiiye laakiin hoosta inuu noqonayo mid barakala inuu noqonayo ayaa markaa xadiidku ku tusinaya marka iibkii waa inaan lagu dhaaran waciid soo aroorayna waa jiraayo sheegaya inuu nabigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam halaasatun laa yukallimuhum allah walaa yanduru ilayhim yowma alqiyaamati walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim waxaana ka mid ahaa warajulun jacala allaha bidaacatah laa yashtarii ila biyamiinihi walaa yabiicu ila biyamiinih nabigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam saddex ilaahay lama hadlaayo eegitaan raxmadeedna ku eegi maayo maalinta qiyaame mana dahirayo dunubtoodii ka nadiifin maayo cadaab wax xanuujiyaana waa u sugnaaday intaasoo ciqaabood baa laysugu daray arbacatu ashyaa saddexdaa waxaa ka mid ahaa wa rajulun jacala allaha budaacata bidaaca iyo budaacaba waa la yidhahdaa nin meheraddiisa ilaahay ka dhigtay meheraddiisii buu ilaahay ka dhigtay yacnii wallaha ilaahay iyo dhaarta uu allaha ku dhaaranayo meheraddiisaba ka dhigto wuxuu meheraddiisa ku socodsiiyaaba waa dhaar siduu uga dhigtayna nebiga fasiray calayhi salaatu wasalaam waxbana ma iibinayo dhaar la'aan waxna ma iibsanayo dhaar la'aan shay kastuu iibinayo iyo shay kastuu iibsanayaba dhaar buu raacinayaa marka ninka caynkaasee meheraddiisa ilaahay ka dhigtay ee wuxuu iibinayo iyo wuxuu iibsanayaba dhaar la'aan aan iibinayn iibsanaynna waciidkaa weyn baa u soo arooray xadiiskana dabaraani baa ku soo wariyey fi lmacaajim alaaa waxaana culammadu ay yidhaahdeen isnaadkiisu waa saxiix marka waxaa laga qaadanayaa dhaarta in la farabadiyaa inay ka mid tahay min kabaa'ir dunuub oo qofkii markaa inuu dhaar bato oo yacni mucaamalaadkii dadka dhaarta uu ku dhaaranaya ay aada u fara badan tahay haddayba aad u fara badatana dee kollayba been bay ku dhacaysaa ya run ma wada noqonayso ta kale waxay ku tusinaysaa tacdiimka ilaahay qalbigiisa uu ku leeyahay ruuxaas inaanu weynayn maadaama shay kastoo yar iyo wax kastaba uu ku dhaaranayo oo waxaweeye markaa yacni shilin kastaba uu isleeyahay dhaartii un ku xasili dee tacdiimka ilaahay qalbigiisa ku leeyahay ruuxaa waa yaryahay saas aawadee waciidkaa weyn iyo goodigaa weyn baa u soo arooray marka waxaa laga qaadanayaa inay tahay min kabaa'iri dunuub baabka saddex boqol iyo sagaaliyo toban baabu karaahiyati an yas'ala alinsaanu biwajhi illaahi caza wajalla khayra aljanna qofku inuu weydiisto kaashada la kahanayo ayuu u baab yahay biwajhi illaahi wejiga ilaahay uu ku weydiisto caza wajalla caza ilaahay isagaa haaliba wajalla isagaa weyne khayra aljannati janno waxaan ahayn uu ku weydiisto inay karaahiyo tahay buu u baab yahay wa karaahati manci man iyo kii diidmada loo diidaayo karaahada la karaahiyaysanayo sharcan ayuu u baab yahay sa'ala billaahi allah wax ku weydiistay oo yidhi as'alukum billaah allah baan idinku weydiisanaya an tuctuunii kada inaa waxa iyo waxa ay siisaan tacaala allah isagaa koreeye wa tashafaca bihi yacnii shafaaco ka dhigtoo ku tawasula oo bimacnaa cid ku weydiisanayo wax kaga dalbaaya oo yidhaahda ilaahay baan idinku weydiisanayana waxa i siisaan ya ama ilaahay baan idinku dhaariyey waxa i siiya in la siin waayo inay karaahiye tahay ayuu u baab yahay xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa can jaabirin radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam laa yus'alu biwajhi illahi ila aljanna laa yus'alu la weydiisan maayo biwajhi illaahi ilaahay wejigiisa lagu weydiisan maayo ila aljanna janno waxaan ahayn rawaahu abu daawuud abuu daawuud baa soo wariyey xadiidkan culammadu waxay dhahaan sanadkiisu waa daciif oo waa la daciifiyey sheekh albaanina wuxuu ka mid yahay culammada daciifisay ahlucilmi kalena waa daciifiyeen marka waxaa ku jira raawi daciifa ayaa ku jira raawi daciifa ayaa sanadkiisa ku jira sidaas aawadeed sanad ahaan ma asixin marka eh, hadduu asixi lahaa waxaa laga qaadan lahaa inay karaahiye tahay janno waxaan ahayn in lagu weydiisto wejiga ilaahay haddii allah la baryaayo wejigiisa lagu baryaayo oo lagu weydiisanayo waxaa la weydiisanayaa waa inay janno noqotaa ee shay adduunye ah oo kale waa inay noqon culammadu waxay yidhaahdeen jannada iyo wixii janno markaa sababaya waxay noqonaysaa jannadii in lagu weydiistoo kale haddii dembidhaaf yani lagu baryo oo la yidhaahdo ilaahayo wejigaaga igu dembidhaaf as'aluka biwajhika an takfira lii ya ama la yidhaahdo acuudu biwajhika min annaar ilaah wejigaagaan magan galay waan naar ka magan galay ama cadaab ka magan gala waxay tahay markaa mid bannaan biduuni karahay bannaanta waa soo aroortay axaadiis sheegaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu wejiga ilaahay magan galay oo markii ay soo degtay qul huwa alqaadiru cala an yabcatha calaykum cadaaba min fawqikum aw min taxti arjulikum aw yalbisakum shiyacan wayudiiqa bacdakum ba'sa bacd qadarka hore markay soo degtay ee aayadda qul huwa alqaadiru cala an yabcatha calaykum cadaaban min fawqikum nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam sida xadiiska saxiixu sheegaya acuudu biwajhik allaahw wejigaagaan magan galay waan cadaabkaa ka magan galaa aw min taxti arjulikum markay soo degtayna waxa uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam acuudu biwajhik allahu wejigaagaan magan galay aw yalbisakum shiican wayudiiqa bacdakum ba'sa bacd wuxuu yidhi haadihi ahwan taa saddexaad ma odhan acuudu biwajhik tan baa ka sahlan ya tan ka sahlan taa saddexaad axaadiis kale ay ku soo aroortay lafteed waa jirta calaa kulli xaal laakiin maadaama xadiisku aanu asixin masalada lagu binaynayo ee xukum laga qaadanayo waxay noqonaysaa dee inayna sugnayn ayay noqonaysaa waayo xukunka karaahadu waa xukum ka mida min alaxkaami alkhamsa axkaamta shanta waa xukum ka mida maadaamuu yahay xukum ka mida min alaxkaami alkhamsa laa yahbutu bidaciif kuma sugnaanayo daciif ku sugnaan maayo daciif kuma sugnaanayo in allah wejhi ku sifaysan yahay adilo kaley ku soo aroorto xadiiskii aynu sheegnay iyo aayaadka qur'aanka a ah iyo wayabqa wajhu rabbika duljalaali waalikraam iyo adilada la midka ayaa caddaynaya in allah wejhi u sugnaaday laakiin wejigaasi waa weji aan wejiga makhluuqaadka la mid ahayn kayfkiisa iyo qaabkiisana aynaan garanaynin sida laynoogu sheegay aynu u rumaynayno laakiin kayfka iyo qaabka uu yahay garanayno siday u soo aruurtaan u rumaynana yadaan kayf aynaan u sheegaynin yadaynaan sifaatka khalqiga iyo wejiyada makhluuqaadka aynaan ku shabbahaynin iyadoo tacdiil iyo taxriif midnaba aan ku samaynan oo daahirkiisa aynaan ka leexinayn aynaan odhanayn siday dadka qaarkood ay yidhaahdaan ilaahay weji ma lehe waxaa loo jeedaa daata aan odhanaynin waayo taasi waa ta'wiil baatil ah aan daliil lahay sifaadka ilaahay waa haybi waa min alumuuri alghaybiyaat umuuraha haybigaa ah bay ka mid tahy lghaybkana bes inta laynooga sheegay sheegaynu ka ognahay marka hadduu allah iyo rasuulkiisuba inoo sheegeen allah wajihi inuu u sugnaaday inaynu ka nafyinno inagu xaquma lihin sida laynoo sheegay inaynu rumayno oo ictiqaadinno oo aynu tashbiiha iyo yacni tamthiilka iyo taxriifka iyo takyiifka intaba u diidno ya aynaan macnaha marka uu leeyahay ka madhnaysiin aynaan daahirkiisa ka leexin aynaan kayf iyo qaab u sheegin aynaan sifaatka khalqiga ku shabihin xaqeennu waa maynu saa u rumayno ya sida markaa allah iyo rasuulkiisuba u itlaaqeen baynu u itlaaqayna daahirka luqatulcarab loogu yaqaano baana lagu fasiraya dadka qaarkood baa marka layahay daahirka lugatulcarab loogu yaqaano waxay odhanayaan dee daahirka luqatulcarab loogu yaqaanaa waxa weye waa tashbiih waa kan makhluuqa un laakiin sax maaha saas in la yidhahda saa in la yidhahdaa sax ma ahoo yacnii lafdiga sifadu wuxuu u soo arooraa saddex siyood yacni luqatulcarab marka laga hadlayo shayga in la itlaaqo iyo in khaaliqa loo idaafeeyo iyo in makhluuqa loo idaafeeyo waa saddex weji ictibaaraat alaaa ayaa la yidhahdaa waa ictibaaraat yacni saddexa ya saddexdaa ictibaar waxay tahay sifada haddii loo sheego iyadoo mutlaqa ah oo aan idaafo iyo ka maran la sheego waa nooc haddii khaaliqa loo idaafeeyana waa tii khaaliqa u gaarka ahayd sifadaas haddii makhluuqa loo idaafeeyana waa tii makhluuqa u gaarka ahayd marka la itlaaqana waxay ku dhici mid gaara kuma gaar ahaa waxay ku dhacaysaa macno kulli ah ayay ku dhacaysaa alqadru lmushtarak bay ku dhici oo ka dhexeeya ila sifada khaaliq iyo sifada makhluuqu waxna waa wadaagaan waxna waa ku kala duwan yihiin yacnii khasaa'ista makhluuqu leeyahay iyo khasaa'ista khaaliqu leeyahay ee kala wehelinayay ku kala duwanaanayaan oo marka la sheego wujuud iyo wujuud wujuud alkhaaliq iyo wujuud almakhluuq labada wujuud waxbaa ka dhexeeya laakiin shataana maa baynahumaa wujuudka khaaliqana khasaa'istiisii baa wehelisa wujuudka makhluuqana khasaa'istiisii baa wehelisay idaafada loo idaafeeyey khaaliqa iyo makhluuqa loo kala idaafeeyey ayaana caddayn ah intii tii u gaarka ahayd cidda loo idaafeeyey inuu yahay wujuudka khaaliqu cadam kama horrayn oo cadam uma hormarin fana iyo baaba'na haleeli maayo laakiin wujuudka makhluuqa cadam baa u horreeyey fana iyo baaba'na waa haleelaya bacdul ashyaa ilaahay baaqi yeelaya waa jiraan oo jannada iyo naartii arwaaxduba ka mid yihiin laakiin waxay ku baaqi noqdeen biibqaa'i illaahi lahum inuu ilaahay baaqi yeelay ya waxay daatadooda ka heleen ma ah allah baa baaqi yeelay kullu shayin haalikun ilaa wajhah sifada khaaliqu waa sifo kaamilo ah oo innaba naqsi aanu gelin sifada makhluuqna waa sifo maxduud ah oo markaa waxa weeye makhluuqa yacni naqsigiisa iyo maxduudnimadiisa u munaasibka sifada khaaliquna waa sifo ilaahay cadamadiisa iyo jalaalkiisa iyo weynidiisa iyo kamaalkiisa u laa'iqa wey ya waa wujuud dhammaystiran wujuudka ilaahay wujuudka makhluuqna waa wujuud naaqis ya wujuudka ilaahay waa daati cid iguma tafadulin ma siin laakiin wujuudka makhluuqa allah baa ugu tafaduloo siiyey lowlaa haddaanu allah jirsiin lahaynna ma jireen marka furuuqdaasaa udhaxaysa waa furuuq arbaca wakada waxaad ka tidhaahdaa cilmiga ka dheh sifaadka kaleo dhanna ka dheh sifaadkan isku meel baa la marinaya yacni cilmullah iyo cilmu lmakhluuq waxba ka dhexeeya oo cilmigu waa nooc idraaka waa idraaku lmacluum shaygii la garanaayey in la haleeloo la gartaa la yidhaahdaa yacni taasaa la yidhahdaa idraak qaatica yacni markaa la garto taasi waa marka yani mar waa la itlaaqaya cilmun baa la odhanaya marna cilmullaahi baa la odhanaya marna cilmulmakhluuqi baa la odhanaya falaysat alictibaaraat aalaau mutasaawiya ahlucilmigu waxay dhahen ictibaaraadka saddexda isku mid maaha marka khaaliqa loo idaafeeyana waxa weeye waxay noqonaysaa nooc ayay noqonaysaa waa kii allah u gaarka ahaa bay noqonaysaa sifadii allah u gaarka ahayd ya waa cilmi aan jahli ka hormarin waa cilmi aan nisyaan haleelaynin waa cilmi kaamil oo dhammaystiran wax walba allah og yahay lakiin makhluuqu saa ya cilmiga ilaahay waa daati cidima siinin laakiin makhluuqa cilmiga leh allah baa baray haakada marka sifaatkana meel baa la wada marinaya calaa kulli xaal waa umuur haybiya sida laynoogu sheegay inu rumaynaynaa kayfka iyo qaabkana waa laga gaabsanaya xadiidka kun iyo toddoba boqol iyo saddexiyo soddon waa can ibni cumara radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam man istacaada billahi faaciiduuh man istacaada ku kastoo magan gala billaahi allah magan gala faaciiduuhu magangeliya waman sa'ala billaah ku kastoo allah wax idinku weydiistana fa actuuhu siiya waman dacaakum fa ajiibuuh waman dacaakum ku kastoo idin yeedha waa casuumad iyo wax la mida idinku yeedha casuuma waa carabi fa ajiibuuh ajiiba oo yeedhmadiisaa yeela yacni raaca waman sanaca ilaykum macruufan fakaafi'uuh ku kastoo idiin sameeya idinka macruufan wanaag idiin sameeya shay san oo wanaaga ah fakaafi'uuh u abaalguda fain lam tajiduu maa tukaafi'uunahu bihi fadcuu lah fain lam tajiduu haddaa weydaan maa tukaafi'uunahu waxaa ugu abaalguddaan bihi nusakha qaar bihi waa ku darayaan qaarna kuma darayaan haddaan lagu darinna waa muqadar waa la qadaraya waxaanay noqonaysaa caa'idkii bay noqonaysa laakiin xadfigii qiyaasigaa noqon maayo haddii la xadfo waayo damiirka majruurka caa'idka xadafka la xadfayo shuruudihii ay u dhigi jireen calalmashhuur marka lagu socdo dee ma dhammaystirnay noqonaysa laakiin de waa soo aroortay meelaha qaarkood iyadoo aan shuruuddaasi mutawafir aynay ahayn in la xadfaa waa soo aroortay xataa qur qur'aankay ku soo aroortay dalika aladii yubashiru allaahu cibaadahu yubashiru allaahu bihi bihi baa la qadaraya waa damiir majruur ah oo caa'id ah oo shantii shardi ay sheegi jireen aynan dhammaystirnayn ya saas aawadee culamada qaar waxay maraan ay yidhahdaan shanta shardi waxaa loo dhigaa xadfiga qiyaasiga ah laakiin xadfigan kale wuxuu noqonayaa haddii aan shuruuddu dhammaystirnay xadfi samaaciyuu noqonaya waana sida sujaaci uu odhanayo iyo bacdi kaleba ibn malik laftiis aan inuu sidaas kitaabkii waxa weeye uu ku caddaynayey waxa weeyaan eh, mushkilaadka saxiixu bukhaariga meelaha qaarkood icraabtooda naxwi hada inuu ku sheegi jiro waan filaya waa yahay qaarkoodna waxay cala tadriij baa lagu xadfay mawdica ay aqbali kartoo kale halkanoo kale ma aqbali karteen dalika aladii yubashir allaahu yubashiru bihi markay noqonayso yubashir allaahu cibaadahu yubashiru bihi ba'da xadaf yubashiruhu mansuub buu noqday markii nasculkhaafid lagu sameeyey dabeedna isagoo mansuubah daba xadaf isagoo mansuuba xadaf marka cala tadriij baa lagu xadfay bay yidhahdeen fain lam tajiduu haddaa weydaan maa tukaafi'uunahu bihi waxa ugu abaalguddaan haddaa weydaan fadcuu lahu u duceeye xataa taraw iyo labada waa loo dabdiyaa intaada la kordhigo iyo in la gudo waayahay fadcuu lahu u duceeya xataa taraw ay xataa taclamuu ilaa ogaanaysaan xataa turaw ay xataa tadunnu marka taada la godana ilaa aan malaynaysaan turaw haddii la yidhaahdo ay tadunnu bay noqonaysaa macnuhu xataa taraw ay xataa taclamu ilaa ogaanaysaan markay taadu kor dhigan tahay waxay noqonaysaa taraw bimacnaa taclamuu ilaa a ogaanaysaan annakum qad kaafa'tumuuh inaa u abaalguddeen a ogaanaysaan xadiisun saxiixun rawaahu abu daawuuda wannasaa'iyu biasaaniidi saxiixayn waa xadiis saxiixa oo abu daawuud iyo nasaa'i soo wariyeen waxay ku soo wariyeen biasaaniidi saxiixayni labada saxiix sanadyadoodii bay ku soo wariyeen xadiiskani wuxuu sheegayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi kii idin magan gala oo magangeliyo magaca ilaahay idinku weydiista oo yidhi marka magaca ilaahay baan idinku weydiisanaya magangeliya fa aciiduuhu magangeliya isticaadada makhluuq la magan galaa hadduu yahay xayi xaadir ah wuxuu kari karana inuu ka magangeliyo la weydiisanaayo magangelyadaasi waxay noqonaysaa noocii shirkigaa soo geli mayso markay culammadu leeyihin laa yustacaadu bimakhluuq waxay u jeedaan fii ma laa yaqdiru calayhi ila allah markay ahlucilmiga odhanayaan culammadii salafkaabaa laga soo naqliyey oo xadiidkan tilmaamaya man nazla manzila faqaala acuudu bikalimaati illahi taammaati min shari ma khalaq lam yadurahu shayun xata yarxala min manzilihi dalik ee muslim saxiixa ku soo wariyey waxay ka deliishadeen culammadii salafku inaan kelimaadka ilaahay makhluuqa ahayn oo hadalka ilaahay aanu makhluuqa ahayn bay ka daliishadeen waayo nebigu waa magangalay yidhaahdeen wuxuu sheegay magangalka la magangelayo kelmadaha ilaahay man nazla manzila faqaala acuudu bikalimaati illaahi taammaati min shari maa khalaqa walaa yustacaadu bimakhluuq makhluuqna lama magan galo idan kelimaadka ilahay makhluuqa maaha sidaa waxaa yidhi imaam axmed baa yidhi imaamu ahli sunnati waljamaca waxaa kaloo sidaa yidhi nucaym ibnu xamaad alkhusaaci baa sidaa yidhi shaykhulbukhaariyi bukhaari shiikhiisii bukhaarina waa ka soo wariyey cibaarada noocaasa inuu shiikhiisu yidhi oo wuxuu ku sheegayaa kitaabkiisa khalqu afcaali alcibaad ayaa bukhaari ku sheegaya khalqu afcaali alcibaad culamo badanoo kalena waa yidhaahdeen oo waa cabbireen oo saa waa yidhahdeen marka waxay u jeedaan dee waxa allaah mooye cid kale ayna kari karaynin makhluuq looma magan galo in qofka la yidhahdo wax alla wax dhibaato ah kuguma dhacayso haddaad sidaa samayso oo dhibbo kuma haleelayso laa bahal walaa shaytaan walaa bahal hoose walaa bahal sare walaa yacni markaa bini aadam yacni cid ku dhibaysa iyo aafo kugu dhacaysaa toonna ma jirto ya aafa samaawiya ha noqoto ama ardiya ha noqoto dee waa arrin allah awooddeeda la gaaryahay arrinu makhluuq kari karo dee inuu ka badbaadiye ma aha maadaamay sidaas tahay laa yustacaadu bimakhluuq waxaa looga jeedaa fima laa yaqdiru calayhi ila allah fima laa yaqdiru calayhi ila allah baa loo jeedaa sida baabka ducadaba loo yidhaahdo an tas'ala alxaya alxaadira bima yaqdiru calayh saddexdaa sharti hadday dhammaystiran tahay shirkigii waa ka baaqanaysa ayaa la odhanaya isticaadadana an tastaciida bilxayi alxaadiri bima yaqdiru calayh yacni waxay noqonaysaa mid shirkigii ka baaqanaysa marka in magangelyo la weydiista makhluuq waa bannaan tahay wuxuu kari karaayo yacni laga magangelyo weydiisto isagoo xayi oo xaadira oo kula jooga ama xukum xaadir leh laakiin cid dhimatay inaad tidhaahdo waan markaa magangelyo weydiisanaya inaad magangelisaan ku weydiisanaya deeta noocaasi marka waxa markaa kuma bannaana cid ku bannaan ma aha marka labada baab in laysku qaldamaa nebiga calayhi salaatu wasalaam abuu mascuud albadri oo garaacaya addoon uu lahaa garaacaya ayaa nebigu ku soo baxay calayhi salaatu wasalaam abuu mascuud albadri ayaa wuxuu u cadhooday addoonuu lahaa dabeedna u garaacay addoonkiibaa wuxuu yidhi acuudu billaah wuxuu yidhi min shiddati alghadab ma maqal cadhadu daraanshahay darantahay tahay daraaddeed lama maqalma maqal buu yidhi kadib addoonku wuxuu arkay rasuulkii oo soo muuqday calayhi salaatu wasalaam deedna wuxuu yidhi acuudu birasuuli illaah waxaan magan galay rasuulka ilaahay baan magan galay markaasaa rasuulku sala allahu alayh wasalam abuu mascuud la hadlay markaasuu lallahu aqdaru calayka minka calayhi allah baa kaaga awood badan yacnii sidaad u awooddo isaga inaad wax yeesho si ka daran baa allah u awoodaa inuu wax ku yeelo markaasaanu waxaan idhi buu yidhi huwa xurun liwajhi illaah ilaahay wejigiisa dartii ayuu xor u yahay aanu xoreeyey markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam low lam tafcal lalafaxadka annaar haddaanad sidaa yeeli lahayn oo xorayn lahayn naar baa ku gubi lahayd rawaahu muslim fii saxiixih xadiiska muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey mawdicu shaahid waxaynu u jeednaa magangalka uu addoonku rasuulka calayhi asalaatu wassalaam uu magangalay kuma inkirino waa u taqriiriyey waayo rasuulku wuxuu ahaa xayi waxaanu ahaa xaadiru hadalkiisu maqlayey wuxuu weydiistayna waa wuxuu kari karo abuu mascuud inuu ka magangeliyo oo ka badbaadiyo waa kari karayey wax caadadu ku dareertay inuu markaa awoodi markaa sidaas aawadeed yacni xadiiskanna waa laga qaadanaya man istacaada billaahi fa aciiduuh inay jaa'is tahay waa laga qaadanaya waman sa'ala billaahi fa actuuh kii markaa allah idinku weydiista wax oo yidhaahda yani as'alukum billaahi an tafcaluu lii kada ama an tuctuunii kada allah baan idinku weydiisanayana waxa ay siisaan ama sida ay yeeshaan fa actuuhu siiya haddaa waxaa kari karaysaan oo dhib badan aanay ka imanayn ay tahay siiya haddii aan la kari karayn waxba inagama saarraa haddii qofku waxaanu ka maarmaynoo dee markaysagaa baahi badan u qabo oo ku dhibaatoonayo bixinteeda ay tahayna la odhan maayo waajib bay ku tahay laakiin waxaa la odhanayaa un cala kulli xaal fa actuuhu waxaa laga qaadanaya sunnanimadaa laga qaadanaya inay waajib tahay lagama qaadanayo waman dacaakum fa ajiibuu kii idin yeedha oo casuumadoo kale idinku yeedha ajiiboo raaca axaadiis kale waa ku soo aroortay inay cala lmuslim ay ka mid tahay yacni marka hadduu kuu yeedho inaad ajiibto raacdo waman sanaca ilaykum macruufan fakaafiuu kii wanaag idiin falo wanaag idiin gala ee u abaalguda macruufan waa nakira fii siyaaqi ashari waa nakira siyaaqu sharti dhacday waxaa soo gelaya aya macruuf macruuf kastaa soo gelaya noocu doona ha noqdo ya yacni shay kastoo macruuf ah ayaa soo gelaya hadduu wax siiyo hadduu talo wanaagsan kula taliyo hadduu u shafeeco qaado hadduu marka waxa weeye wanaag kale u galo wax kastoo wanaagsan baa soo geliyay shay kastoo macruufa hadduu mas'ale cilmiya baro fakaafi'uuh u abaalgudaa haddaa weydaan waxaa ugu abaalguddaan u duceeya saas aawadeed baa culammada marka masaa'isha laga soo naqlinayo waxa fiican loo duceeyo marka la odhanaayo qaala alimaam fulaan qaala alimaamu shaaficiy raximah allah ya can abi hurayrata radia allaahu canhu taradiga maxaa lagu samaynayaa waa ixsaankii cilmiga inoo soo gudbiye baa laga abaalgudaya radia allaahu canhu iyo raximahu allaahu iyo hafar allaahu lahu iyo cafa allaahu canhu iyo yacni marka ducooyinka caynkaasi loogu ducaynayo waxay ka mid tahay mukaafa'adii bay ka mid tahay mukaafa'adii ayay ka mid tahay haasee xadiis uu tilmaamayey ruuxa markaysaa markaa dee yidhahda jazaaka allaahu khayran faqad ablaqa fi sana faqad ablaqa fi sana waa yahay fadcuu lahu xataa taraw annakum qad kaafa'tumuuh taasina waxay noqonaysaa waa shukri laga shukri naqaayo wanaaggii la galay ama cid loo galay ama loo sameeyey laa yashkuru allaha man laa yashkuru nnaas yacni allahna uma shukri noqon kaan dadka u shukri naqin waxaynu gelaynaa baabka saddex boqoliyo labaatan baabu taxriimi qowlihi shaahinshaah lisultaani wagayrihi lianna macnaahu meliku lmuluuk alimaam nawowi waxau ihi raximah llah baabu taxriimi qowli shaahanshaah nusaha qaar waxay u qorayaan shaahinshaah qaarna waxay u qorayaan shaahanshaah yacnii labadana waxaa asalku yahay shaahanshaah buu yahay shaahanshaah in la yidhaahdo xaaraannimadeeda ayuu u baab yahay inay xaaraan tahay in la yidhaahdo lisultaani ka boqorka ama madaxda a lagu yidhaahdo waghayrihii iyo cid kaleba in lagu yidhaahdaa inay xaaraan tahay inay bannaanayn ayuu u baab yahay lianna macnaahu meliku lmuluuk sababtuna waxay tahay sababta taxriimku macnaha shaahaanshaah ay leedahay waxa weeye waa melikulmuluuk waa boqorkii boqorrada walaa yuusafu bidalika hayru llahi subxaanahu wa tacaala lagumana sifeeyo inuu boqorkii boqorrada yahay allah mooyaane cid kale laguma sifeeyo ee allahoo qura ayaa lagu sifeeyaa subxaanahu ilaahay isagaa xumaan ka nasahan wa tacaala isagaa ka korreeya xadiiskaan akhrino xadiiska kun iyo toddoba boqol iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo toddoba boqol iyo konton can abi hurayrata radia allaahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalama qaal abu hurayra wuxuu ka soo wariyey nebiga calayhi asalaatu wasalaam inuu nebigu yidhi ina akhnaca ismin cinda allaahi casa wajal magac ka ugu dulliga badani cindallaahi allah agtiisa ka ugu dulliga badani caza ilaahay isagaa haaliba wajalla isagaa weyne rajulun ay ismu rajulin nin magicii weeye min baabi xadfi mudaaf rajulun ay ismu rajulin nin magicii weeye ninkaasoo tasamaa isku magacaabay malika alamlaak boqorkii boqorrada isku magacaabay alamlaak waa jamcu malik oo malik amlaakna waa lagu jamciyaa muluukna waa lagu jamciyaa waa jamcu qilo iyo jamcu kasro amlaak iyo muluuk marka malika alamlaak boqorkii boqorada isku magacaabay waxaa la mid a ah haddii lagu magacaabay oo uu ka raalli noqdooo deystay waayo wa fii macna tasami waayo wa fii macna tasami inuu isku magacaabo bay la macno tahay muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay halkaa mudaaf baa la qadaraya ismu rajulin waayo akhnac rajul lagama khabri karo yani magacka ugu dulliga badani waa nin marka nin waa daato nin magac maaha yani shakhsi sidaa isku magacaabay dee shaksigani waa daato weeyi marka dee waxa weeye khabar uma noqon karo akhnaca oo lagama khabri karo saas aawadeed sida culammada shuraaxdu ay caddeeyeen waxaa la odhanaya waa min baabi xadfi lmudaaf oo ismu rajulin baa macnuhu u dhacaya magac nin magicii bay u dhacayaan nin magicii baa magac ugu dulli badan alkhunuuc waa dulliga weeye ayaa alkhunuuc la yidhahda waa ismu tafdiil min alkhunuuc qaala sufyaanu bnu cuyayna sufyaan bnu cuyayna oo ruwaadda xadiidka soo warinaysa ee ka mida wuxuu yidhi malikulamlaaki milu shaahanshaah malikulamlaak waxay la mid tahay shaahanshaah bay la mid tahay shaahanshaah iyo shaahinshaah labadaba waa la yidhahdaa in haada la hoos dhigoo la tanwiiniyo shaahin shaah iyo in marka waxa weeye alif lagu taago shaahan shaah waxay odhanayaan culammada shuraaxdu oo uu xaafid ibnu xajarna ka mid yahay shaahaan shaah in alifka lagu taago haada la kordhigo wa shaahan shaah la yidhaahdo ayaa mashhuuro caana laakiin qaadiciyaad wuxuu ka xikaayooday riwaayaadka qaarkood inay ugu soo aroortay shaahin shaah bitanwiini bigayri ishbaac oo ha'da hore la tanwiiniyo hadda sida nuskhada inoo qoran qaarkood nusakha qaar ay qorayaan nuun caadiyay qoreen tanwiintii laakiin asalkeedu maxay ahayd riwaayadaas inay tilmaamayso shaahin yacnii ha tanwiinsan oo laba hoos dhigan shaah hada dambe kollayba waa la reebayaa mar walba waxa uu odhanayaa xaafid ibnu xajar waalaslu huwa aluulaa asal waa sida hore oo shaahaan shaah ayuu asal ku yahay ama sidan kale oo shaahin shaah la yidhaahdo waa takhfiif yada la takfiifiyey laakiin asalkeedu waxay ahayd shaahan shaah saasuu markaa sharaxa bukhaariga ku odhanaya shaah luqada farisiga waxay ku tahay almelik boqorkay tahay shaahaanna waa jamceedii siduu suyuudiba sheegaayo oo shaahaan waa jamcu shaah weeye boqorkii iiraan xukumi jiray intii khumeyni iyo asxaabtiisu aynay qabsanin dee shaah baa la odhan jiray waxa weeyaan markaa laqabkaasaa u raaci jiray magaciis marka shaah luqada farisiga waxay ku tahay bimacna almelik boqor bay la macno tahay marka shaahan shaah waxay la macno tahay melikulmuluuk marka jamacii baa la hormariyey sida luqada marka cajamtu ay u horaysiiso mudaafu ilayhiga mudaafkana ay u dambaysiiso mudaafkana ay u dambaysiso mudaafu ilayhigana ay u qadimto luqada acaajimta badankooda culammada qaarkood waxay yidhaahdeen xadiidku malikul amlaak buu ku soo arooray muxuu sufyaan bnu cuyayna ugu fasiray luqo kaloo cajama ah. cajam ah muxuu ugu fasiray ila lafdi carabiyaa la marka way istiqraabeen laakiin culammada markaa qaarkood baa ka jawaabay oo xaafid ibnu xajarna ka mid yahay waxaanay odhanayaan culammadii ka jawaabtay wuxuu baraarujinayaa sufyaan ibnu cuyayna in magacan dhaleecaynta la dhaleecaynayo khabarku ku soo arooray aanu ku koobnayn lafdiga melikulmuluuk ama melikulamlaak inaanu ku koobnayn nabaha sufyaanu cala ana alisma aladii warada alkhabaru bidamihi laa yanxasiru fii malik lmuluuk bal kullu maa addaa macnaahu biayi lisaanin kaan ee wuxuu u tallaabayaa ku saabsan yahay wax kasta oo macnihiisaasoo kale keensanaya af kastaba ha ku sugnaado luqo kasta ha ku sugnaadee wixii macnaha keensanaya o dhan buu ku dhacaya waayo waxaa loo diidayaa ma lafdigan daatadiisa maya waa macnaha qabiixa uu koobsanayo oo wax ilaahay u gaara in lagu itlaaqayo cid kale yacni taasaa loo diidaya saasaawadeed baa shuraaxda qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa soo gelaya wax alla wixii la macnaa baa soo gelaya luqaduu doonaha noqdo saas aawadeed haddii markaa la yidhaahdo qaadi alqudaah ama layihaha sayid alasyaad ama layihaha axkamu alxaakimiin ama layihaha muubadaan muubad iyo erayada kale la midka afkay doonaanba ha noqdaane way soo gelayaan muubadaan muubad yacnii qolada farisiyiinta khaas ahaan majuuska ayaa isticmaala waxay la macno tahayna tan bay la macno tahay oo faqiihooda kale xukumaaya oo diinta ay haystaan aqoonta u leh ayaa muubad la yidhahda muubadaanna waa lagu jamciyaa marka muubadaan muubad waxay noqonaysaa inay soo geliso ila wuxuu ku yidhi bal kullu maa addaa macnaahu biayi lisaanin kaan saas aawadeed afafka kalena waa sidaas boqorkii boqorrada haddii la yidhaahdo boqorkii boqorada haddii cid lagu magacaabo waxay noqonaysaa nahyigii in lagu jiro ay noqonayso xaaraan ay noqonayso ama kin kingis haddii la yidhaahdo kale waa la mid qaadi lqudaa eraygaas waxaa galay khilaaf oo culammada qaarkood baa lagu magacaabay markuu yahay qudaaddii waagaa joogtay kii ugu sarreeyey marka culammadu ay isku khilaafeen qaadi lqudaah ma la diidaya oo melikulmuluk ma looga qiyaasanaya mise lama diidaayo waxaa la yidhaahdaa awalu man summiya waa abu yuusuf yacquub bnu ibraahim saaxibu abi xaniifa laakiin ahlucilmi badani waxay yidhaahdeen waa la ilxaaqinaya waa haleelaysaa saas aawadeed lafdigaa in la isticmaalo ma aha lafdigaa in la isticmaalo ma aha culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maadaama asmaada ilaahay aynay soo aroorin lafdiga qaadi min asmaada ilaahay alqaadi ay ka mid tahay maadaama aynay soo aroorin asmaada ilahayna tawqiifi ay tahay lama haleeshiinaayo laakiin calaa kulli xaal sida markaa ay u dhowdahay waa in la haleeshiinaayo daaka aqrab waayo lafdigan magacowgiisa kuma xidhna ee macna ahaan baa laga eegayaa sidaa sufyaan ibnu cuyeynaba baa u baraarujiyey oo allah shaah lama yidhaahdo shaahin shaahna lama yidhaahdo asmaadiisa kama mid aha laakiin eh, melikulmuluuk maadaama ay la macno tahay waxay noqonaysaa iyaduna markaa inay mamnuuc tahay buu baraarujinaya taasay buu baraarujinaya waxay soo naqliyeen qiso waxaa loo sheegaa waxyaalaha qaarkood min baabi eh, istinaas baa loo sheegaa laa min baabi alixtijaaj ciz diin ibnu jamaaca ibnu jamaaca waxaa laodhan jiray qaadi alqudaa dabeedna waxaa la markuu dhintay inankiisiibaa ku riyooday inuu yidhi wax igaga dhibaato badani ma jirin ereyga qaadi alqudaa markaasuu dabeedna yidhi markii dambe ha ku magacaabina qaadi alqudaa ee qaadi lmuslimiin markaa dhaha in qisadu isagoo nool ku riyoodayna waa aqbali kartaa oo isagu deed markaa sidaa yidhi qaadi almuslimiin lagu magacaaba laakiin waxaan filayaa sida hore inay ahayd qisadu siday sheegaysa axkamu lxaakimiin alaysa allaahu biaxkam alxaakimiin marka axkamu lxaakimiin shakhsi waa inaan lagu magacaabin mufasiriinta qaarkood tashniic bay sameeyeen halkaas tashniic mufasiriinta qaarkood tashniic bay ku sameeyeenoo waxay yidhaahdeen qof jaahila axkamu alxaakimiin lagu magacaabaya xataa ka cilmiga le dee in lagu magacaabo axkamu alxaakimiin ma aha maadaama allah lagu itlaaqay xadiiska cillada iyadoo la baraarujinayo waa soo aroortay laa maalika ila allah wa fii lafdin laa malika ila allah yacnii maalik isagaa mulkigoo dhan wada mulkiya ma jiro allah mooyaane ama maalik xaqiiqi ah oo isagu wax leho aan cidi lahayn ma jiro allah mooyaane ama maalik siduu doono yeelaya oo aan la xukumayni ma jiro allah mooyaane maalikal mulkina waa ta qur-aanka ku timi inuu allah maalikulmulki yahay marka calaa kulli xaal asmaada noocaasa ay noocan maa munaasacadu ku sugan tahay in ilaahay sifooyinkiisii lagu qabsanayo munaasaco lagu samaynaayo wax allah la gaar yahay makhluuq lagu itlaaqayo waxay noqonaysaa midaan bannaanayn walaa yusafu bidalika kayru llahi subxaanahu wa tacaala waa dhacday boqoradii muslimiinta soo maray qaarkood inay isku magacaabeen melikulmuluuk oo jalaaluddiin asaljuuqi wuxuu isu bixiyey markii dambe melikulmuluuk buu isku magacaabay hariib waxaa mashaaikhdii inay ku kala qaybsameen oo bacdu bacdulmashaayikh ay dooneen culamo mashhuuriin oo caan ah oo madaahib kala duwan ah ay dooneen weji inay u raadiyaan ya markii boqorkii saa isku magacaabay ayaa qaarkood yidhaahdeen markayse marka waxa weeye waa ishtiraak lafdi ah oo dhib ma leho oo qasadka ayaa la eegayaa oo qur-aanka waa laynagu sheegay markaysagaa dadku inay boqorre leeyihiin oo yacni waxa weeye nusuusaha melik kusoo arooray ay soo qaateenoo mar hadday markaa malik inay leeyihiin ay jirto muluuk ay leeyihiin bini aadamku qaarkood inay qaarka kale ka sarreeyaanna waa jirtaa marka waxa weeye waxaa loo jeedaa muluugta boqorada markaysa markaa dhulka inuu ugu sarreeyaa looga jeedaa calaa haada haddaan looga jeedin yani markaa khalqigoo dhan ayuu markaysa markaa waxaan malik u yahay yani waxa weyaan markaa laa ba'sa bidalik wax dhibi male ya sheekh waaweynoo mashhuuriin oo caan ah oo madaahib kala duwan ah oo shaaficiyiyo xanabilaba leh ayaa saas yadaa maray halka culammada qaarkood naska qaateen oo ay radiyeen oo ay arrinkaa inkireen oo maawardi ka mid ahaa maawardi saaxiibulxaawi uu ka mid ahaa jazaahu allahu khayran weliba boqorka saaxiib buu la ahaa baa layidhi mar alle markii uu sidaa isku magacaabay ayuu muqaaticeeyoo ka go'ay uba tegi waaye boqorkii waa ogaaday arrinkiisa inuu diidan yahay wuxuu ihi igu yeedha waa loogu yeedhay isagoo maawardi baqaya ayuu u tegey oo isla tiro miyuu ku dili doonaa boqorradana waayadii hore qofkay u cadhoodaan iyo xadhig iyo kulamay walaaci jirine kurkay u dheerayn jireen yaa kurka bay u dheerayn jireen waa u tegey maxaad kala kulmi doontaa dabeedna markaasuu yidhi waan maqlay inaad markaa diidday magacaan isku magacaabay oo ah melikulmuluuk diidmadaa diiddayna kolley waxaa kuugu sababaa inaad sharcan aad markaa waxa weeye u aragtay inaynay bannaanayn taasna midaan anigu markaa kugu ceebsanaya ma agteeda sharaf baa kuu korodhay waayo haddaad cid ugu xeebanayso innaba anaad igu xeeban lahayd buu yihi suxbada inaga dhexaysa daraaddeed waabaa ku ammaanayba boqorkiiba ya boqorkiiba waa ku ammaanay laakiin mashaayikh badan oo kale ku simbirixday cibaaraadka ay tilmaameen mashaayikhdaasi oo ay yidhaahdeen bini aadamku boqorro waa leeyihiin mar hadday boqorro leeyihiinna qaarkoodba qaarka kale inay ka sarreeyaan waa jirtaa marka qasadka ayaa la eegayaa qasadka mar haddaan sidan kale looga dan lahayn muluukul ardi inuu markaysaga markaa ugu mudan yahay laga tilmaamaayo dhibi kuma sugna waa qiyaasun fii muqaabalati nas waa naskii oo qiyaas iyo ra'yi laga horgeynaayo waayo xadiiskii nabiga sala allahu aleyh wasalam baa masalada caddeeyey mana kala farqin qasadkan ma laga leeyahay mise lagama laha waxaa lagu xidhay tasamigaa lagu xidhay laakiin qasdiga laguma xidhin mujaradu tasami ayaa wuxuu noqonayaa manaadu taxriimka taxriimku wuxuu ku xidhan yahay ina akhna casmin cinda allahi caza wajal rajulun tasamaa malika almuluuk lama kala farqin qasadku ka leeyahay marnaba qasadkiina laguma xidho ra'yi iyo ijtihaad iyo qiyaas in laga horgeeyo naskana ma aha min naska in loo hogaansamaa waajiba laa qiyaasa maca annasi qiyaas ma jiro nas la jirkiina ya la ijtihaada maca annasi ida jaءa alaharu batla alnadar la tuqadimu bayna yaday illahi wa rasuulih ya allah iyo rasuulkiisa ha ka hormarinina ra'yi iyo qiyaas toonna iyo ijtihaad toonna inaba wamaa ataakum arasuulu fakhuduuh wma kana lmumini wala muminati ida qada allah warasuluhu amra an yakuna lahm alkhiyaratu min amrihim marka qiyaaska hadii naska la qaabilsiiyo waa ka qiyaasi ibliis qiyaaskii ibliis buu la mid ahaaday ya oo ibliis markii la yidhi aadam u sujuud allah ku yidhi ayuu yidhi ana khayrun minhu khalaqtanii min naarin wakhalaqtahu min tiin anna dabbaad iga abuurtay isagana dhoobaad ka abuurtay marka anaaba ka mudan macnaa hadalkiisu wuxuu u dhacayaa mar haddaan ka mudanahay sidee faadilku ugu sujuudaya mafduulka haddaan mafduulku faadilka u sujuuday oo isagu faadilkii isku wado sidee cagsigu u dhici kartaa ya waa ra'yi laga horgeynaayo naskii laga horgeynaayo culamada qaar waxay cabbireen aslu dalaali kulli man dalla alra'yu siduu shaykhulislaam ibnu taymiya taymiyaba ku sheegay fii bacdi kutubihi dhammaan cidda luntay lumitaankooda waxa u asala ra'yi saasay iila muuqata saasaan arkay ya dabeedna meesha isu caddaysay ya u raaco baabka saddex boqol iyo koob iyo labaatan baabunahyi can mukhaatabati alfaasiqi waalmubtadici wanaxwihima naxwihima bisayidin wa naxwih baabunahyi reebista laga reebaayuu u baab yahay can mukhaatabati alfaasiqi faasiqa in lagula khitaabo lagula hadlo walmubtadiciya ka bidcoolaha in lagula hadlo wa naxwihimaa iyo kuwa la midka ah in lagula hadlo bisayidin sayid lagula hadlo ama sayidii lagu yidhaahdo ama sayid fulan lagu yidhaahdo wa naxwihi iyo waxa la midka ah ee la macnaha ee alfaadu tacdiim markaa noqonayo yacnii cid aan markaa sharcan mudnayn oo aan sharaf lahayn sharcan in sharaf loo yeelo alfaadda markaysa markaa sharfidda ku saabsan lagula khitaabo oo lagu sheego lagu tilmaamaa la diidaya waa ciidaanu ilaahay weynayn waa inaan la weynayn xadiiska kun iyo toddoba boqol iyo afariyo soddon can buraydata radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi laa taquulu lilmunaafiqi sayidun laa taquulu lilmunaafiqi sayid ha ku odhanina munaafiqa sayid yani sayid baa tahay ama huwa sayid ama isagu waa sayid ama yaa sayidu sida ayaa lagu odhan ama khitaab ha noqoto ama yeeni noqon fainahu in yaku sayidan fainahu munaafiqaasi in yaku sayidan hadduu sayid ahaan lahaa faqad askadtum oo sayid aa ku sheegtaan baa loo jeedaa faqad askadtum waxaa kaga cadhaysiiseen rabbakum caza wajal rabbigiin baa kaga cadhaysiiseen caza ilahay rawahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin saxiix sanad saxiixa ayuu ku soo wariyey kadalika sheekh albaanina waa saxiixinaya xadiidkan wuxuu tilmaamayaa munaafiqa inaan lagu odhan sayid lagu odhan wakada ciddii kale diin ahaan xunna waa inaan lagu odhan sayid marka gaaladii in sayid lagu yidhaahdo ma bannaana waa laynoo diidaya munaafiqiintii in sayid lagu yidhaahdo waa laynoo diidaya munaafiqii haddii la diidaysayani eh, marka munaafiqii haddii la diiday sayid in lagu yidhaahdo gaalkuna waa la mid waaba kufri kaafir kufrigiisu daahir yahay munaafiquna wa yani kufrigiisu waa khafi waxay kaloo culammadu yidhaahdeen waxaa soo gelaya oo la mid noqonaya ciddii iyaguna marka ama faasiqiina ama mubtadica ah waa inaan lagu odhan sayid waa inaan lagu odhan waana siduu u baabaystay sheikhu baabka baabunahyi can mukhaatabati alfaasiqi waalmubtadici wa naxwihima bisayidin wa naxwih watalow muxuu faasiqiyo mubtadiciyo kuwaa u haleeshiiyey waxaa laodhanayaa nifaaqa waxaa la odhanayaa munaafiqa laba noocoo nifaaqii ictiqaadiga ahaa iyo nifaaqii camaliga ahaa baa labaduba soo geliyaan marka dee haddii nifaaqii camaliga ahaana la geliyo waxaad ka soo baxaysaa mubtadiciiyo faasiqiina in kuwa la diidaya ka mid yihiin in sayid lagu yidhaahdo ya ile mukhaalafaad baa ku sugan biyo markaa nifaaq camaliya ayaa ku sugan iyaga laftoodii yacni acmaal munaafiqiinkii waa ku jiraan waa yahay marka sidaas aawadeed waa inaan marka alfaadda ijlaalka iyo weynayntu ku dheehan tahay waa inaan lagu itlaaqin cid ama munaafiqiin ah ama faasiqiin ah ama mubtadico ah waa inaan lagu itlaaqin haddii qofka cidi weynaynayso agtooda uu ka yahay madaxoo kale uu ka yahay iyaga in loo isnaadiyo waa dhici kartaa oo nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu waraaqaha u qoraayey yani cadiimu ruum iyo yacni saasoo kale u odhan jiray cadiimu lfurus iyo cadiimu ruum iyo kii ruum ugu weynaa markii boqoradooda la tilmaamayo laakiin melik intuu yidhahdo muu itlaaqin ya laakiin iyagu i u baafeeyey ilaa kisra cadiimi furs yacni markaa saasoo kale ama ilaa hiraqla cadiimi ruum haakada naxwu haada marka sayidoo kaliya lafdigu kuma gaarahee alfaadda kale ijlaalkiiyo weynayntuna waa la mid saas aawadeed buu sheikhu yihi bisayidin wa naxwihi marka wixii la macnayna waa soo geliyeen in la diidaayo in lagu magacaabo haddaad sayid ku sheegtaanoo sayid markaa hadduu sayid noqdo waxaa laga tilmaamayaa hadduu cindigiinna sayid a ah kaga magacowdaan rabbi baa kaga cadhaysiinaysaa rabbi ayaa kaga cadhaysiinaysaa waana tii xadiiska ay ku soo aroortay asayid huwa allah xadiiskii nasaa'ida sayidku waa allah yacni ciddii markaa diin ahaan wanaagsan sayid waa lagu itlaaqi karaa haddii nooc sayidnimo ii ku suganta waana soo aroortayo ina bnii haada sayidun walacala allaha an yuslixa bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin inankaygaasi baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam alxasan bnu cali ayuu sheegayey xasanoo deina faadimo ah yani alxasan bnu caliy faatima binti rasuul ay dhashay calayhi salaau wasalaam ina bnii haada sayidun inankayga kan ahi waa sayid baa nebigu yidhi calayhi salaau wasalaam walacala allaha an yuslixa bayna fiatayn cadiimatayn min almuslimiin maan sidii bayna u dhacday marka gaaladu waxay sameeyaan qof walba waxay ku magacaabaan sayid bay iska odhanayaan shakhsi walba saxna maaha qofkii waxa weeye markaa martabo iyo derajo leh ayaa markaa in lagu magacaabo mooyaane in qof kastaba sayid la yidhahdaa sax maaha saas aawadeed wakhtigii nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo saxaabadiisa qof walba lama odhan jirin waa sayid waa yartay cidda lagu itlaaqay sayid waa yartay cidda lagu itlaaqay marka dee in la camimo maaha laakiin ciddii martaba iyo derajo u saaxiiba diin ahaanna wanaagsan waa la odhan karaa sayid waa lagu itlaaqi karaa laakiin sayidkii sayidyada lama odhan karo sayidlasyaad iyadu waxay la mid tahay boqorkii boqorada sayidkii sayidyada lama odhan karo marka allah inuu ka cadhoonayo in munaafiqa sayid lagu yidhaahda xadiiska laga qaadanaya wakada alfaadda kale ijlaalkuna waa la mid sayid magacba maaha in lagu magacaabo qofkii loo bixiyo sayid hebel ama sayid la yidhaahdo ansab maaha waxay soo gelaysaa un asmaadii makruuha ahayd bay soo gelaysa asmaadii makruuhayd ayay soo gelisay ya magac kastaba ha ahaatee in lagu ladhama magac lagu magacaabo magacnimo looga dhigo qofka ma fiicna laakiin cala kulli xaal kolle lafdigu xaaraan noqon maayo laakiin waxaa jira asmaa muxarama iyo asmaa makruuha asmaadee badan oo makruuha baa jirta baabka saddex boqoliyo labayo labaatan baabu karaahati sabi alxuma xumadda in la caaya inay karaahiye tahay buu u baab yahay xadiidka kun iyo toddoba boqol iyo shan iyo soddon dabcdaha qaarkoodna waa kun iyo toddoba boqol iyo lixdan can jaabirin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama dakhala calaa ummi asaa'ibi aw ummi almusayab jaabir ibni cabdilaahi wuxuu sheegay in rasuulku sala allahu aleyh wasalam u soo galay gabadhii la odhan jiray ummusaa'ib la odhan jiray ama waxaa la odhan jiray ummi lmusayab baa la odhan jiray faqaala wuxuu uhi maa laki ya umma saa'ibi maxaa kuu sugnaaday umma saa'ibey aw yaa umma almusayabi umma almusayibina waa suuroobi kartaa magaca musayab ama musayib laba wajaa iskaga bannaan marka horeba inaad la kordhigo iyo in la hoos dhigo maa laki maxaa kuu sugnaaday ya umma saa'ibi aw yaa umma almusayibi tuzafzifiina xaal aad gariirayso maxaa kuu sugnaaday ama aad jaraynayso qaalat waxay tidhi alxumma yacni xummad weeye bay tidhi yani sababta waxaan markaa la gariirayaa ama la jaraynaya waa xummad weeyaan bay tidhi xummad baa u sababa laa baaraka allaahu fiiha ilaahay ma barakeeye yani xumadda ilahay yaanu barakayn bay leedahay fa wuxuu uhi nabigu calayhi asalaatu wassalaam laa tasubbi alxumma xummadda ha caayin fa innaha tudhibu khataaya bani aadam fa innaha maxaa yeelay xumaddu tudhibu waxay tegsiinaysaa oo daadinaysaa oo tegsiinaysaa khataayaa bani aadam bini aadamka dembiyadooda waxaa loo jeedaa bini aadamka mu'miniinta abaa ah loo jeedaa kamaa yudhibu alkiiru tegsiin la mida tegsiinta uu tegsiinaayo buufimada dabka lagu buufinaya khabasa alxadiid yacni xadiidka wixiisa xun uu tegsiinaayo daxalka iyo waxa markaa waxaweeye kale e yacni ku samaysmay yani markaa birta markaa saafiga aan ka mid ahayn uu dabkaasi markaa ka tegsiinayo kiirku waa buufimada ninka biraha tumaa uu dabka ku buufinayo dabka markuu shidayo hadduu afuufo dee afuufkii markaa waxa meel ku gaari maayo waana ku daalaya o ku dhibaatoonaya afuufkiisina ma xoog badna waxa marka waxay samaysteen yacni markaa haragay jilciyeen oo ay marna kala jiidayaan marna waxaweye isku soo celinayaan oo dabkii u afuufaya hawadii gashay ayaa marna lagu soo daynayaayo markaasuu dabeedna xoog u afuufaya kaasaa kiir la yidhahdaa marka waxaa laga tilmaamayaa sida dabku u tagsiinayo birta marka waxa weeye waxa xune ku sugan ama daxal ha noqoto ama wax kale ha noqotee siduu u tegsiinayo rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey tuzafzifiina ay tataxarakiina waad dhaqdhaqaaqaysaa xarakatan sariicatan dhaqdhaqaaqa degdeg badan waad kurbanaysaa wa macnaahu tartacidu macnihiisuna wuxuu yahay waad gariiraysaa wa huwa bidami attaa waxau ku sugan yahay eh, tuzafzifiina ta'da hore godaalkeeda wa bizaayi lmukararati iyo za'da lasoo labagoorceliyey tuzafzifiina walfaai lmukararati iyo fa'da lasoo labagoorceliyey wa ru'ya aydan waxaa kale loo soo wariyey noqoshaynu ku noqonnay biraa'i lmukarara ra' la soo laba goorceliyo iyo walqaafayni laba qaaf oo turaqriqiina la yidhaahdo sidaana waxa weeye waa loo soo wariyey macna ahaanna waa isku mid haddii turaqriqiina la yidhaahdo iyo haddii tusafsifiina la yidhaahdo waa bimacnan gabadhan ummu saa'ib la yidhaahdaa waa gabadh ansaariyada weeye magaceedii la garan maayo kunyadeedana khilaafkaasaa galay ma ummu saa'ib baa la odhan jiray mise ummulmusayib baa la odhan jiray khilaafkaasaa galay nebigu calayhi salaatu wasalaam waa u yimi gabadhaas iyadoo xumadaysan oo kurbanaysa oo gariiraysa xumad eh, la gariiraysa markaasaa nebigu su-aalay calayhi salaatu wasalaam yacni markaa maxaa kuu sugnaaday oo aad xaalaad gariirayso yacni sababta markaa gariirkan ama ayuu weydiinaya markaasay tii xumad baa eh, yani u sababa alxuma waxay noqonaysaa waa sababuhu lxuma inay ka tilmaamayso gariirkani waa xumad bimacnaa xumad baa u saaba waxay ku dartay laa baaraka allaahu fiiha ilaahay xumadda ma barakeeye nebigu waa ku inkiray calayhi salaatu wasalaam waxaanu ku yidhi xumadda ha caayin marka waxaa laga qaadanayaa xumadda in la caayo iyo xanuunka iyo inay ka mid tahay inaan markaa waxyaalaha makruuha inay ka mid tahay ayna fiicnayn la diidaayo cayda la caayo taasaa laga qaadanaya waxaanu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam fa inaha tudhibu khataaya bani aadam faa'iiday leedahoo dembiyada bini aadamkay tegsiinaysaa dembigay qofka ka daadinaysaa sida dabkuba yacni birta waxa xun ee siyaadada ee ku sugan iyo daxalkiiyo waxaasoo dhan uga daadinayo ya iyo birtii wax kale hadday markaysa markaa ku ziyaado yihiin waa ka tuurayaan wixii markaa qashin noqonaya yacni birtii marka adkaydee saafiga ahayd unbaa bahadhaysa oo marka yacni birta la kulayliyo oo birta caddaato dhuxuloo kale noqoto deedna la garaaco wax allo wixii marka waxa weeye aan saalix ahayn oo dhan ka daadanaya hadday daxal tahay iyo wax kale tahayba ya waa ka daadanaya marka saasoo kale ayaa dembiyada bini aadamka ay xumaddu u daadinaysa bini aadam baa la yidhi waxaase loo jeedaa mu'miniinta almu'miniina minhum baa loo jeedaa dadkii bini aadamka ahaa wax dhan lagama tilmaamayo waayo gaalada dembi ka daadin mayso xumaddu kafaarow ma aha yani dembiyadii midka mid ka daadinaysa maaha waa yahay loo jeeda marka waa min baabi itlaaqi alcumuum wa iraadati lkhusuus cumuum baa la ilaaqaya khusuus baana loo jeedaa khaasnimay u dhacaysa waxay ahlucilmi badan yidhaahdaan xumadda iyo xanuunada iyo dembiyada ay daadinayaan waa sakhaa'irta waa dembiyada yaryar wa ilaa kabaa'irtu waxay u baahan tahay tawba in laga toobad keenay u baahan tahay laabudda min tawba ay yidhahdeen saasoo ahlucilmiga qaarkood ay tilmaameen waa yahay marka xanuunnada waa inaan lagu magacaabin inaan la caayin ama marka waxaweyn yani aan wax xun lagu itlaaqin imanka xanuunkan kansarka la yidhaahdo dadku waxay yidhaahdaan khabiis carabtu khabiis bay yidhahdaan almarad alkhabiis xanuunkii xumaa ya sarataanka waxay u qaybiyaan sarataan maxmuud iyo sarataan yani khabiis ka maxmuudka waxay yidhaahdaan waa fiixahan dumarka ku samaysma ama raximadoo kale oo markaysa marka laga soo jaro isagu waxay yidhahdaan waa saratan maxmuud nooc saratana waa yahay laakiin waa mid yacni dhibtiisu aanu la mid ahayn kan kale waana mid marka laga yaabo qofku inuu ka ladnaado inkastuu soo noqnoqdo isaga laftiisi dadka qaar ku soo noqnoqdo saratan maxmuud bay yidhahdaan isaga waa khatar gelinaya qofka noloshiisii maaha laakiin xanuunkan kale kansarka khabiis bay yidhahdaan marka cala kulli xaal xanuunada iyo xumadda iyo ashyaada noocaasa waa inaan marka waxawe la caayin waayo dee waxa weeye markaa gees bay ka fiican yihiin oo dembigii bay qof ka daadinayaan waatay culammada qaarkood ay yidhahdaan almasaa'ibu nicma masaa'ibtu waa nicmo musiibada adduunyadu qofka dee markaysaa markaa inay wax u tartaa laga yaabaa waa kafaaraat lidunuub qofka kibirkiiyo isla weynidii wixiibaa ka baxaya oo waxaa laga yaaba xagga allah inuu u noqdo ya baabka saddex boqol iyo saddexiyo labaatan baabunahyi can sabi riix wuxuu u baab yahay reebista la reebaayo dabaysha in la caayo wa bayaani maa yuqaalu cinda hubuubiha wa bayaani maa iyo kii caddaynta la caddaynaayuu u baab yahay yuqaalu la odhanayo cinda hubuubiha markay dabayshu dhacayso ama dhabanayso hadalka la odhanayo ama dikriga ducada la odhanayo caddaynta la caddaynayo u baab yahay xadiiska dabcdaha qaarkoodna waa an abilmundiri ubay bni kacbin radia allaahu canhu qaala qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam imaamu tirmidi wuxuu ka soo wariyey abilmundir oo ubay ibnu kacbin ah waa saxaabi min fudlaa'i saxaaba ka mida ah, saxaabadii fadliga badnayd ka mida ah. qur'aankana raggii ku sheeganaa buu ka mid ahaa yani sayid lquraa baa lagu magacaabi jiray quraada kii markaa ugu mudnaa yani saasaa lagu ilaaqi jiray qur'aankana aad buu markaa ugu dadaali jiray ictinaagiisa nabigana calayhi salaatu wasalaam waa kii weydiiyey su-aashii ku saabsanayd yani acdamu aaya aayadda qur'aanka ugu weyn ya nabigu markuu u sheegay wuxuu ku yihi liyahnika alcilmu abalmundiri abalmundirow yani cilmigu ha ku bogaadiyo oo bimacnaa laabtaada waasex u noqdo ma saxaabigu nebigu calayhi salaatu wasalaam saa ka yidhi mar isagoo nebigu calayhi salaatu wasalaam salaadda tujinaya ayaa markaysaga waxaan yacni qiraa'adii baa meel ka dhex gashay markaasaa waxaa markii dambe salaaddii uu ka baxay alaysa fi lqowmi ubay saxaabadii kaleu ka soo gaar yeelay nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni qowmka miyaan ubayi ku jirin riwaayaadka qaarkoodna kolle khitaab baa ku soo arooray markaasuu yidhi haa markaa yacni maxaad dee igu furi weyday weye maxaad iigu furi weyday oo bimacnaa iigu sheegi weyday ama iigu baraarujin weyday sida markaa dee qiraa'adu ay tahay yacni qur'aanku uu yahay meeshii ka yaro dheeh gashay nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay ku tusinaysaa yacni fadiilada markaa weyn ee u sugnaatay ubay ibnu kacbin xagga kale waa cibaado badnaa waa qur-aan akhris badnaa waxaa layahay siddeeddii maalmoodba maalin buu dhammayn jiray waa qiraa'o weliba tadabbura ma aha mid yani yani marka hadrama ama yani uu qurqurinaya ya qaala qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wuxuu yihi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam qalada hore ubay baa odhanaya qaalada dambe faacilkeeduna waa rasuulka sala allahu aleyh wasalam faacilkii waa daahir laa tasubu ariix nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ha caayina dabaysha dabaysha ha caayina faidaa ra'aytum maa takrahuuna haddaa aragtaan maa takrahuuna ay aladii takrahuunahu ka karaahiyaysanaysaan haddaa aragtaan oo dabayshii inay wax markaa burburinayso ama yani dabayli soo socoto ya ka baqataan faquuluu waxaad tidhaahdaan allaahumma allahow inaa nas'aluka min khayri hadihi riix waxaanu ku weydiisanaynaa dabayshan khayrkeedii wax ka midaan ku weydiisanaynaa wa khayri maa fiiha iyo khayrka waxa ku sugan ayaanu ku weydiisanaynaa wa khayri maa umirat bih iyo waxa la amray yacnii kii la amray khayrkiisaanu ku weydiisanaynaa wa nacuudu bika adaanu ku magan gelaynaa min shari hadi riix dabayshan sharkeedaanu kaa magan gelaynaa wa shari maa fiiha iyo sharka waxa ku sugan baanu kaa magan gelaynaa wa shari maa umirat bih iyo waxa la amray sharkeedaanu kaa magan gelaynaa ee naga magangeli sharkeeda iyo sharka waxa la amrayba iyo soo wariyey wa qaala wuxuu yihi xadiisun xasanun oo saxiixa sheekh albani laftiisuna waa saxiixinaya marka xadiiska waxaa laga qaadanayaa inaan dabaysha la caayin waayo dabayshu ficil ma leh ya yani waxa weye wixii la amray bes bay samaynaysaa waxaan la amrin yani markaa dabayshu ma samaynayso amar bay ku shaqaynaysa ya saas aawadeed waxa weeye wax la amray in lagu caayo yacni ma mudna marka ha caayina laakiin dikrigaa ducada a dhaha allahuma ina nasaluka min khayri hadi riix wakhayri ma fiiha wakhayri ma umirat bih wakhayri ma umirat bih wanacuudu bika min shari hadi riix washari ma fiiha washari ma umirat bih sida dumarka reer miyiga qaarkood ay yidhaahdaan qaar ka midi ay yidhaahdaan ma wada yidhaahdaane dee sax ma ah inay yidhahdaan calaa jooga calaa jooga iyo wax la mida ay yidhaahdaan waxyaalaha noocaas waa wax baatila weeye yacni marka wax baatila weeyaan allah lagu xusaayo allah lagu baryaayo in la yidhaahdo ayaa saxan xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama yaquul abuu hureyra waxa uu yidhi waxaan maqlay rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam xaaluu odhanayaan maqlay alriixu min rawxi illaah alriixu dabayshu min rawxi illaahi raxmadda ilaahay bay ka mid ahaatay taati biraxmati naxariis way la timaadaa wa taati bilcadaabi cadaabna way la timaadaa marna raxmad bay la imanaysaa marna cadaab bay la imanaysaa fa idaa ra'aytumuuha haddaad dabaysha aragtaan falaa tasubuuha ha caayina ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka dabaysha in la caayo maaha haddaa aragtaan ha caayina dabaysha wasalu llaha khayrahaa allah weydiistoo ka barya khayrahaa dabaysha khayrkeeda ilaahay weydiista wastaciiduu billaahi min shariha wastaciiduu magangala billaahi allah magangala min sharihaa dabayshaa sharkeedana allah ka magangala rawahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin xasan sanad xasanuu ku soo wariyey wakadalika sheekh albanina wuu saxiixinaya qowluhu sala allahu alayh wasalam hadalkiisa uu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam min rawxi illaahi uu yidhi huwa bifatxi raa lafdigani wuxuu ku sugan yahay bifatxi raa'i ra'da kordhigeeduu ku sugan yahay ay raxmatii bicibaadih min rawxi illaahi waxaa loo jeedaa naxariista ilaahay bay ka mid tahay waa addoommadiisa allah u naxariisanayo marka dabayshii marna raxmad bay la timaadaa marna cadaab bay la timaadaa marka raxmadda la imanaysa waa min rawxi illaah ya marka haddii aragtaan ha caayina wixii la farun bayna yeelaysaa mar waxbay halaagtaa oo qowmu waxaa lagu halaagay dabayl baa lagu halaagay tudammiru kula shayin biamri rabbiha faasbaxuu laa yuraa ila masaakinuhum yacni waxa weeyaan dabayshaasaa lagu halaag marka dee waxa weeye raxmad iyo cadaab mid walba waa la timaadda waa tii la amro inay markaa la timaaddo ayuunbay la imanaysa marka waa ma'muura marka ha habaarina ha caayina khayrkeedana allah ka barya sharkeedana allah ka magangala xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa can caaishata radia allaahu canha qaalat kaana nabiyu sala allahu alayh wasalam idaa casafat iriixu qaal caaisha waxay tidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaan jiray idaa casafat iriixu hadday dabayshu dhabato xoog u dhacdo qaala mid yidhaahda ayuu ahaa allaahumma allaahow innii as'aluka khayrahaa anigu waxaan ku weydiisanayaa dabayshan khayrkeedaan ku weydiisanayaa oo khayrkeeda ilaahu isii wa khayra maa fiiha iyo khayrka waxa ku sugan ayaan ku weydiisanayaa wakhayra maa ursilat bihi wixii lala soo diray wakhayra maa ursilat bih wixii lala soo diray khayrkeedana waa ku weydiisanaya wixii lala soo diray khayrkiisana waa ku weydiisanaya oo khayrkeeda iyo khayrka ku sugan iyo khayrka wixii loo soo dirayba ilaahu isii wa acuudu bika min shariha waxaan kaa magan gelayaa sharka dabayshan wa shari maa fiiha iyo sharka waxa ku sugan wa shari maa ursilat bih iyo wixii lala soo diray sharkiisa ayaan kaa magan gelaya sharkeedaan kaa magangelaya sharka waxa ku sugan baan kaa magangelaya sharka waxa lala soo diray ee la amray sharkeedana waa kaa magangelay kii lala soo diray sharkiisana waa kaa magangelay rawaahu muslim muslim baa saxiixa kusoo wariyey marka waxaa laga qaadanaya ducadaas in la yidhaahdaa inay sunno tahay baa laga qaadanaya aan wax kale lagu bedelan taas ayaa laga qaadanaya aan lana caayin halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta